bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الnaظm raximah اllah tacaalى wlأbi اlfatxi fi اliqtiraaxi ana اnfiraad اlxusn du اصطilaaxi wain ykun صxa falaysa yltabis kulu صaxiixin xasanu laa yancakis waawraduu maa saxa min afraadii xaysu ishtaradnaa gayra maa isnaadii oogaa intan waa ku celinaynaa waxaan soo haynay nadmigii ama manduumadii xaafid alciraaqi ou lahaa atabsiratu watadkira waxa uu yidhi musanifku wuxuu soo haayey marka xasanun saxiix axaadiidta la xasan iyo saxiix la jamciyo oo in marka wasfu lxusni wasixati hal xadiid in lagu jamciyo waxa uu yidhi marka waliabilfatxi abulfatxi alqushayri waa ibnu daqiiq ilciid waxaa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraaxa dhexdiisa ana infiraada alxusni xasannimada keliyoobiddeeda dusilaaxe isilaax tuu saaxiiba wain yakun haddii uu ahaado xadiidku saxa inuu ansaxay falaysa ma ahan yaltabisu inuu dheh haddii xadiidku uu ansaxo mid markaa dheeh gelaya ma aha oo kullu saxiixin saxiix dhammaantii xasanun waayo laa yancakisu ma cagsoomayo kullu xasanin saxiixun ma aha sidaasuu yidhi nacam khulaasada marka hadalka ibnu daqiiq oo wato waxay tahay ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa aliqtiraax oo isqilaaxa isagana uu uga hadlo kitaab musطalax ah Eh, waxaan nadmiyey xaafid alciraaqi yaa nadmiyey nadmigiisuna waa mutadaawil waa yaala isaga marka waxa uu wataa xadiidka xasanka markuu xasanun bis la yidhaha isdilaaxuu leeyahay saxiix marka uu xadiidku ansaxo oo uu xasannimadii ka tago oo uu saxiix noqdo ee wax iltibaas ah imaan maayaanoo maxaa yeelay saxiixu waa darajo xasankii dhaafsiisan oo ka sarraysa saa darteed marka xadiid kastoo saxiix ah xasan waa yahay leanna xasanka iyo saxiixa maxay ku kala duwanaayeen dabdiga oo dadka yani rijaasha xadiidkooda xasan waaye la dhahaayo dabdigoodu khafiifu ahaa rijaasha xadiidkooda saxiix la dhahayana dabdigoodu wuxuu ahaa taam ayuu ahaa marka ninkii dabdi taam ah haysto dabdigii hooseeyey waaba soo dhaafay soo maaha inuu haysto iska dhaafay iyo ziyaadow haystaa calaa haada marka xadiidka la dhahayo xasanun saxiix waa xadiidka saxiixa ahba ayaa xasanun saxiixun la dhahaa waxaana laga wadaa markaas xasanun bal saxiixun waa xadiidkii saxiixa waaye waxaan xasanun saxiixun xadiidka la dhahayo waaba kan saxiixa ah isagii marka macnuhu wuxuu noqonayaa haadaa xadiidun xasanun waaye bal iskaba dhaafe saxiixunba waaye waa dhaafayba xasannimadii marka xasanun saxiixun waa derajo xasankiiba ka koreysa oo xadiidka saxiixa ayaa lagu tilmaamaa maadaama wax kasto oo daraja alculyaa koobo daraja dunyaa waa koobay waana dhaafay weliba oo hadda haddii qof la yidhaaha maalan toddobaatan darajo toddobaatan oo haystaa haddii la dhaho qofkaasi kontonna waa haystaa iyo ziyaado sii haystaa konton iyo ziyaado marka xadiidka saxiixa lagu leeyahay xasan iyo ziyaado waayadan ayb laakiin xasanku asagu saxiix ma aha kullu xasanin saxiix ma aha leanna xasannimada derajo hoose waa iyada ibnu daqiiq marka intaasu wataa xasanun markuu yidhaha saxiixunna waxaa laga wadaa xasanun bal saxiixun alxaafid ibnu xajar annukat calaa kitaabi ibni salaaxna wuxuu soo dhoweeyey qowlkaas ibnu daqiiq xasanu saxiix intee lagu macneeyo nushada iyo nuqbaha iyana wuxuu yidhi waxaa loo fiirinaa hadduu laba sanad ku yimidna waxaa laga wadaa xasanun biictibaari sanad saxiixun biictibaari aakhara marka waxay ka dhigan tahay xasanun wa saxiixun xadiidkan waa xasan waana saxiix laba sanad marka loo kala fiiriyo hal sanad marka uu ku imaadana wuxuu yidhi imaamka dhahayo haada xadiidun xasanun saxiix ayaa qof sanadka ku jiro derajadiisa taradud uga jiraa ma derajadii xasan la dhahaayo miya mase darajadii saxiixa gaaraysay waay markaasuu labadaba jamcinaa xasanun saxiixun buu leeyahy markaan waxaa laga wadaa xasanun ow saxiixun markaas ayb intaas marka waa inta ibnu daqiiq uu yacni tilmaamay ayb kadib wuxuu yidhi wa awraduu maa saxa min afraadi xaysu ishtaradnaa gayra maa isnaadi iraadkan marka iyo ishkaalkan waxaa wato ibnu saydinnaas ayaa wato nuxurka ku jirana wax lamidaan soo marnay nuxurkiisu waxa uu yahay xadiid saxiix ah oo hal dariiq haddaan qabanaba warka ibnu daqiiq oon dhahno xadiidka saxiixa waana xasan waana saxiix haddaan qabanno isaga marka wuxuu leeyahay xadiid saxiix ah oo hal dariiq bis ku yimid oo hal sanad keliya leh sidee xasan loogu tilmaamaa iyadoo tirmidi ou xasanka ku sheegay tacadudu turuq oo u shardhiyo ishkaalku marka u ka wada oo wuxuu leeyahay tirmidi markuu xasanka tacriifinayo wuxuu ku sheegay duruqdu inay badato qof mutahamana uusan ku jirin shaad shaad iyo mucallalna waa inuusan ahaanin xadiidkan aada leedahay saxiixa ah waana xasanna waa gaaray <coughs> waana dhaafay aa ah, leedahay mararka qaar asaga hal sanadou ku imaanaa isagoo hal sanad wato sidee wasfulxusni loo siiyey wasfulxasan soo u qaadanaa xasanku ilaa tacaduda shardi u ahaa duruqdiisu inay tacaduddo jawaabteedana waa iska sahlan tahay waa ka hadalnayo xasanka uu tirmidi duruqdiisa ha tacadudo ou dhahaayo waa xasan mucayan ah oo isaguba tacriifiyey kaasna waa maxay wixii xasanun bis uu yidhaahdo laakiin wixii xasanun iyo oo wax ku daro maba ahanba kan ou tacadudkuu shardiyey ma la fahmay meeshaa marka oo marka uu tirmidi leeyahay xadiidka xasanka ah waxau tacriifinaya xasanun ligayrihi wuxuuna ku tacriifinaa calaa asaas xasanun bis waxa uu dhaho wixii xasanun wax kale wasfi kale uu ugu daro xasanun gariibun ou dhaho xasanun saxiixun ou dhaho wixii xasanun gariibun ou dhaho xasanun saxiixun uu yidhaahdo maba ahanba tacadud maba loo shardinaynin awalba ishkaalkan waarid ma noqonayo marka leanna waxaa laga hadla hadda waa maxay xasanun saxiixun wixii la dhaho waay ee xasan keliya lagama hadlaynin wa awraduu waxay soo arooriyeen oo ay ku soo arooriyeen hadalka ibnu daqiiq ilciid maa kii saxa ansaxay min afraadi oo xadiid fardi axaadiidta fardiyaalka ah axaadiidta saxiixa ah ee afraadda ah ee halka sanad ku timid ayay ku soo arooriyeen xaysu meel yayna ugaga soo aroorinayaan ishtaradnaa aan shardinay gayra maa isnaadin xaysu meel ishtaradnaa aanu shardinay xasanku inuu ku imaado ayra maa isnaadin isnaad waxaan ahayn ay hayra isnaadin xasankii maadaama aan calaa tacriifi tirmidi hayra isnaadin isnaad wax ka badan inuu ku imaado ay ahayd oon sidaa soo shardinnay ee saxiixii fardiga ahaa see wasfi xasannimo loo siina tacadud meeshii maba yaalle jawaabtuna waxay tahay tacadudka waxa loo shardiyey waa xasanun biswixi ah annaguna hadda waxa uu ibnu daqiiq uu ka hadlaayana xasanun bisma ka hadlayee wuxuu ka hadlayaa wax xasanun saxiixun tan tirmidi waxaan ahayn waa waxa uu ka hadlaya <clears throat> intaas marka waa inta marka tawdiix ahaan marka aan ugu celinahay alqismu athaalithu qismiga saddexaad addaciifu waa xadiidka daciifka ah uu usoo qeybiyey saxiix iyo xasan iyo daciif waxa uu yidhi ama adaciifu fahwa maa lam yablugii martabata alxusni wain bastun bugii fafaaqidun sharda qabuulin qismu wahnayni qismun gayruhu wadammuu siwaahumaa fahaalitun wahaakada wacud lishardin gayri mabduwin fadaa qismun siwaahaa huma zid gayra aladii qadamtahu huma calaa daa faxtadii wacaddahu lbustiyu fii ma awcaa litiscatin wa arbaciina nawcaa ama daciifu tacriifkiibuu ku hormaro wuxuu yidhi ama daciifu daciifku fa huwa isagu maa xadiid waayo lam yabluq aan gaarin martabata alxusni xasannimada darajadeeda aan gaarin ibnu salaax asaga wuxuu yidhi wixii aan gaarin saxiix iyo xasan marka waxaa la yidhi saxiix in la sheego maba loo baahnaba leanna wixii xasan aan gaarin saxiix inuu gaaraynin waa layska ogyahay somayb marka ama daciifu daciifku fahuwa isagu maa xadiid waayo lam yabluq aan gaarin martabata alxusni xasanka darajadiisa aan gaarin kaasaa daciif mar hadduu xasan ka hooseeyo waa daciif wain bastun buqiya wain buqiya haddii la doono bastun basti haddii la doono buqiya la doono haddii <clears throat> fidin haddii la doono ayb oo daciifkii anwaac badan in loo yeelo haddii la doono fa faaqidun midka weynayo sharda qabuulin aqbalitaan shardigiis midka weynayo qismun qeyb waayo wathnayni laba midka weynayana qismun qismi waayo hayruhu kii hore heyrkiisa wa dammuu waxay u geeyeen siwaahumaa labadan wixii ka soo haray bay u geeyeen fa thaalithun waayo marka kaasna fa huwa haalisun waay marka yacni labadan wixii ka soo haray yay u geeyeen mid kale nooc saddexaad u imaana marka wa wahaakadaa kaagaas oo kale wacud u laabo lishardin shardi u laabo shardiga oo gayri mabduuwin kii lagu bilowday awal aan ahayn fadaakaasi fadaakan qismun qayb waaye siwaahaa kuwii hore ka soo haray uma zid kordhi hayr aladii kii keyrkiis qadamtahu aada hormarisay yacni kordhi uma calaa daa kaa kaa korkiisa faxtadi ku sargooso halkan marka wuxuu leeyahay daciifkiiba waa marka hore tacriifiya waa wixii aan darajadii xasanka gaarin uu ku yidhi kadib marka dhowrkan beyd daciifu anwaac badan oo uu leeyahay buu rabaa inuu ka hadlo tirintan la tirinaayana wax faa'iide ah oo ku jirta hadda ma laha ibnu xajarna saasuu ishaaray wax ka soo xasilayo faa'iidaa ma laha ibnu xajarna sidaasuu ishaaray suyuudi laftiisana alfiyadiisa waa ku ishaaray ayb oo wuxuu yidhi wabnu salaaxi falahu tacdiidu ilaa kahiirin wahwa laa yufiidu ibnu salaax wuxuu leeyahay tirin ayuu leeyahay ilaa wax badan ou tiriyo wahuwa laa yufiidu tirintaasna waxba ma faa waana sidaas baa keliya un maskaxdaa qofka xoogaa lagu dhalaalinaa maskaxdiisa oo oo layle camal ay iskaga noqonaysaa ma aha markaan marka maadaama uu musanifku keenay hadda halkan aan isku dayna marka inaan wax ka fahmno meesha waxa yaal waxay tahay awalan shuruudulqabuulka waa lix ayaan leenahay shan waa ogeyn awel mid lixaadaan ku darayna oo xasanu ligayrihiga aan ka dhaxalnay shuruudulqabuulku waa itisaalu sana iyo wuxuu ahaa cadli raawigu inuu cadli yahay daabit inuu yahay raawigu cadamu cadamulcilla iyo cadamu shuduud shantaasaan haynay waxaad u geysaa marka cadamu lcaadid xadiidka wax xoojiyo waaye ile waxa marka laisku xoojiyo waxaa ka soo baxaya soo maaha qabuula ka imaana waa la aqbalayo xadiidka asagoo daciifa oo dhowr dariiq ku yimid baa marka la isu geeyo isu geyntaas waxay siinaysay quwa uu ku noqdo maqbuul ayay siinaysay marka cadamulcaadidna shardi ka dhigo yacni caadidku waa waa waa shardi oo shardi qabuul way waay in la waayana marka waxay noqonaysaa marka cagsigii waay ujeeda ayb caadidku marka waa shardi lixdaas shardi ka dhigan waxaad u timaadaa marka tan hore itisaalu sanadka soo qabso itisaalu sanad waxaa kasoo hor waa shardi qabuul asaga maxaa kasoo horjeeda marka saddexaa kasoo horjeedayso waxaa kasoo horjeedayo mursal oo xagga yacni kore sanadka asalkiisa ka go-ayo mucdal markay laba iyo ka badan oo isku xigta ka go-aan munqatic oo meeshuu rab ha ahaaba ka go aay saddexdaasa ka soo baxayso itisaalu sanad waxaa ka soo horjeeda saddexaan ka qaadanaynaa waana mursal munqatic iyo mucdal saddex ma tahay intaas cadaaladii u imaaw marka cadaaladda labaa ka imaanaysa qofku inuu yacni la og yahay dacfigiisa dacfi cadaalad darteedu daciif ku noqday cadaaladii u waaye daciif u noqday iyo waxa kaloo ka imaan karaa waxay tahay majhuul inuu yahay majhuul waay cadaaladiisaan la ogeyn tii hore marka waa la ogyahay dacfiyaa lagu ogyahay middaan laakiin dacfina laguma oga tacdiilna lagu sharxi tacdiil midna laguma oga meeshaana laba ma haysid marka meeqaad haysaan shanaad haysaan itisaalka waxa kasoo horjeeda waa saddexaan dhahnay oo waxay ahaayeen mursal munqatic iyo mucdal cadaaladii labaa kasoo horjeedayso oo qof cadaaladdiisii inay maqan tahay la og yahay iyo midaan la ogeyn shan sooma haysid marka dabdigii u imaaw isaguna naam oo yacni dabdiga shardi shardi buu ahaa isaga marka waxaad ka tirisaa un mid ka tiri oo dabdi faaqi qof dabdi waayeyba aslu dabdi buu waayey meeqay noqonaya markaad ku darsato tii hore lix soo maaha cadamu shuduud aa la shardinaya shuduudka ku darso waa toddobo cilada ku darso waa sideed cadamulcaadid ku darso caadid marka la waayo waa sabab xadiidku daciif ku noqonayo sagaal soo ma haysid marka sagaalkaas marka meel dhigo kuwan marka uu leeyahay wathnayni yani fafaaqidun sharda qabuulin qismun waay wathnayni laba markuu waayana itnaynkan marka maxaa isaga ka soo baxay marka uu waay dhowr xabo wuxuu noqon karaa xadiidku yani mursal iyo munqatic ka qabso kan koowaad waa mursal iyo munqaic mursal iyo mucdal ilaa xadiidku mucdalna waa noqon karaa mursalna waa noqon karaa mugta se lamahaaya kaasi oga fahamsan waa noqon karaa sanadaa la wariyey bukhaari sheekhiisuu ku wariye labow isku xigtou ka booday markaasuu yihi can naaficin qaala qaala rasuulullahi sal l slam waana mursal waana mucbal waxaan idhi marka aan qaadanay mursal iyo munqatic waa kow mursal iyo mucbal mursal iyo dacfi mursal iyo e, jahaala ayb mursal iyo shuduud mursal iyo adiyo cilla mursal iyo cadam ulcaadil halaasna xoogaasow kama imaanaysa isku dar marka wathnayni qismun hayruhu buy wadamuu siwaahumaa fathaalithun waayahay wahaakada wacuud lishardi haalisku marka wuxuu ka imaanaa waxay tahay mursalkii iyo labadan isku dar mursal ah, hadhow marka midaani ah, daay waxaan mihaaliyey mursal keliya oo wax lagu daraayo munqaic oo wax lagu daraayo adu inaa qiyaasato waay taa sii wado mucdal oo wax lagu daraayo hadda mar mar walbana midaas sii yaraanayo soo maha leanna mursal iyo munqaic horaad horaa kusoo martay munqaica qabse haddana waxaad isku dartaa munqadic iyo mucdal hadda munqadici mursal ma isku daraysid leanna horow kuu galay kaas hadduu kiyo marka munqadici mursal waxaan u jeedaa munqadici mucdal munqadici dacfi munqadici jihaala wahaakada xag usii so mucdalkii soo qabso oo marka kii saddexaad mucdalkii waxaad isku dartaa iyo markaasi mucdal iyo mursal waa haysatay mucdal iyo munqadicina horaad u haysatay mucdal waxaad ku dartaa un dacfi mucdal iyo waxaad isku dartaa jahaala saas usii soco waayahay kadib wuxuu ku leeyahay halkan marka oo kale fa thaalitun marka waxay noqonee laba mid saddexaad u geey laba mid saddexaad markaad u geynaysid mursalkii iyo mucdalkii iyo munqadicii isku geey haddana marka waxaad isu geysaa mursalkii iyo adyacni dacfigii iyo waxaad isu geysaa iyo jahaaladii wahaakadaa iyadan mid kasta saas haddaad ku samee markaad saas samaynaysa marka wacud lishardin hayri mabduwin waxay tahay mar walbo waataan hadaayi sheegaya mar walbo kii aad ku bilowday waa ka tegay sababta ay tiradu hal u yaraanayna saas waa leanna kaad ku bilowday suuraddiisu horay kii horay la socotay intaas marka marka la dadaalo oo la dadaalo oo la dadaalo siddeetan iyo lix meelahaasaa la keeni karaa ayb siddeetan iyo lix soddon iyo lix waa badan tahay siddeetan iyo lix marka u bato ayaa la gaarsiin karaa saas marka loo tiriyo wax hadda marka faa'iido weynoo hadda ku jirtaa badanna ma jirta un taa unbaa hadda marka isaga maadaama uu ka hadlay waa un sidaas ayb fafaaqidun ku waaye shardun shardi mid waaye wain bastun buqiya wain buqiya haddii la doono bastun fidin fafaaqidun kuwaa ku weynayo sharda qabuulin aqbalitaan shardigiisa qismun qayb waaye watnayni labana qismun ka weynaya labana qismun waa qayb hayruhu kii hore ka duwan wadamuu waxay u gooyeen siwaahumaa labadaa wixii ka soo haray yacnii ay u dumeen fa haaliun ku saddexaad waay marka fa huwa haaliun wahaakadaa sidaadaas oo kale wacud u laabo lishardin shardi shardiga oo hayri mabduwin kii lagu bilowday awal aan ahayn kan ku xigo ka bilaabo macnaha kaas markaad dhammayso haddana ku sii xigo aad kan hore waa ka tegey kii horeeyey wacuud u laaba lishardin shardi shardiga oo gayri mabduwin ku lagu bilowday aan ahayn fadaakaas qismun qayb ayuu noqonaa siwaahaa kuwii hore ka soo haray uma zid kordhi hayr aladii kii keyrkiis qadamtahu kaad hormarisay intii aan ahayn oo gadaal ka jirto ku dar yani ziyaadi uma zid kordhi hayr aladii kii keyrkii qadamtahu aada hormarisay uma calaa daakan korkiisa faxtadii ku sargooso saa un ku soco hadhow marka ee markaa intaad aayar adoo meel fadhiya tiriso tiriso soddon iyo lix meelahaas ayaa la gaarsiin karaa ka ilaa siddeetan iyo lixna waa dhacda wacaddahu lbustiyu wacadda wuu tiriyey albustiyu ibnu xibaan albusti hu wuxuu tiriyey daciifkii fii maa kii owcaa uu markaa yacnii xifdiyey kii uu xifdiyey dhexdiisa isaga wuxuu ku tiriyey litiscatin sagaal iyo arbaciina afartan afartan iyo sagaal ayuu ku tiriyey nowca min nowcin ah ibnu xudbaan afartan iyo sagaal noocou daciifka ka tiriyey xaguu ku tiriyey lama hayo zarkashi baa wuxuu yidhi wuxuu ku tiriyey fi kitaabihi adducafaa kitaab almajruuxiin ayuu ku tiriyey buu yidhi laakiin ibn xajar wuxuu leeyahay iyo iyo waaqica kitaabku waa madbuuc waaqica marka kitaab ducafaa libni xibbaan ma sheegaya afartan iyo sagaal kuma taalla tiro dhan waxa uu tirinayana xadiid ma ahayne ducafaday ahaayeen farqi baana u dhexay ruwaadda iyo xadiidka marka laga hadlayo marka isaga wuxuu tirinaya waxay ahayd ducafada ragga rijaasha ducafada meeshaas marka ibnu xibbaan saana ibnu salaax ka sheegay kitaab uu hadda ku yirina lama lama haayo lama arkin marka lama arkin marka laleeyahay ma jirta ma aha ma jirta ma aha waa dhici kartaa marka ibnu eh, salaax isago inuu daalacday ibnu xibbaan u daalacday maqaalo ama kitaab oo ugu daalacday sidaan ay ku taalo inuu u arkay aa dhici karta marka mar walba haddaad xadiid baranayso dadka xadiidka waa dadka ugu diqo badan hadalka soo tabintiisa iyo taxriirintiisa iyo dadka ugu ugu ay ugu mudan waay walidaalika marka in la yidhaha waa kala duwan tahay kitaab ibnu xibbaan annaga kuma arkin in la dhaho iyo ma jirto in la dhaho waa kala duwan tahay suuqan marka waxaad ku arkay dad iska yaacaayo oo cilmi u nisbe sheeganayo maalan ibnu xajar nawowi iyo aima maalan waxay soo naqlinayaan qowl qaala alimaamu alfulaaniyu kada kada kada waxbay soo naqlinayan hal imaam ma aha labo saddex afar ah, wax soo naqlinayo imaamkaas wax laga naqliyey kutubihiisa hadda annagu aan aragnay oo yacni aan hayno maku hadalkaa kuma yaallo maalan ma waxaa la leeyahay marka hadalkaas ma jiro imaamkan beenuu sheegaa maa la dhahaa ama waa qaldamay miyaa la leeyahay maya leanna a'imada hadalkoodu waa yacni mawhuuqu mawhuuqun bihim waa lagu kalsoon yahay a'imada maadaama iyaga hiqo lagu qabo waxay kasoo naqlinayaan a'imada kutubtuna qaaraan aragnay iyo kuwa aanaan arkin oo mafquuda ay jiraan waxaa la leeyahay naqala fulaanu can fulaanin kada wa kada in la beeniye iyo in la tuhmo iyo ma loo tacarudayo haddii la tacliiqinayo wax kale waa tacliiq meeshaas marka in aada loo fahmo waa muhim dad badanaa marka waxay kuleeyahay imaamkaasaa masaladan soo naqliye kow ka soo naqliye aawa kitaabadiisii intaanaan aragnay mana hayn uu ku leeyahay marka ma jirta miya marka ma la dhahayo saas marka kutubta ibnu xibbaan hadda afartan iyo sagaal nooc inuu u qeybiyey daciifka kutubtiisa ma hadda yaallo xilligii ibnu xajar kuu yaallay wuxuu leeyahay ma aanan ku arkin walacalla ibnu salaax inuu kuwo hore u jiray ama uu wax uun arkay yaa dhici karta intaas marka daciifkii buu ku dhameeyey almarfuucu marfuuci marka marfuucu de saxiixna waa noqdaa xasanna waa noqdaa daciifna waa noqon karaa wasami marfuuca mudaafا lلnabi wاshtarطa alkhatiibu rafca الصaaxibi wman yuqaabilhu bidi lirsaali faqad canaa bidaka da اtiصaali labadan beyd marfuuci oo ku tacriifina marka waxa uu leeyahay wasami ku magacow marfuucan marfuuc ku magacow mudaafan yacni ku la tiiriyey lilnebiyi nebiga loo tiiriyey wixii nebiga loo aaneeyey oo nebiga loo tiiriyey waxaad ku magacowdaa marfuuc dheh waxaa isku mida marka saxaabi ha u tiiriyo nebiga ama taabici ha u tiiriyo ama cid ka dambaysa ayaga ha u tiiriyaan ayb marfuuc maxaad dhahaysaa wax allaale wixii nebiga loo tiiriyey maa udiifa ila nabiyi sal l slam wixii nebiga loo tiiriyey waa marfuuc ama ha ahaado yacni cidda nebiga u tiirinaysa saxaabi ka maqlay nebiga ama ha ahaado taabici aan nebigaba arkin ama ha ahaado cidda ka dambayso adigu haddaad hadda tiraa qaala rasuulullahi sal l l slama ood xadiid sheegto waa rafcisay xadiidkaas marfuucu marka waa matniga wax ku tacalluqo xaggiisaa laga fiirinaa calaa hada alqowl hadalka nebiga ficilka nebiga taqriirka nebiga xaaladda nebiga xaaladihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qowl iyo ficil iyo taqriir iyo xaaladiisii marba haddii nebiga wax loo tiiriyo oo loo aaneeyo waa marfuuc qowl sidaas waa washtarada wuxuu marka haddii sidaa qowlka aan qabanno marfuuceeda wuxuu noqon karaa ogow hadda mutasilna waa noqon karaa mid sanadkiisu xiriira mid munqaica mucdal mucallaq kulli waa noq waa ka suurtoogaa wax alla wixii nabigu un loo tiiriyey unbaa marfuuc la yidhaahdaa wixii nabiga loo tiiriyey sal l slam washtarada wuxuu shardiyey alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi axmed ibnu cali bni haabit kitaab alkifaaya la yidhaha buu leeyahay hadalkanna marka nuxurkiisa kifaayada kitaabkiisa alkifaaya uu ku yaalaa laba kitaab uu alifay alkifaaya iyo wuxuu alifay midaasna qawaaniin fii qawaaniini riwaaya aadaabta iyo dalabka iyana wuxuu ka alifay kitaab marka aljaamic liakhlaaqi araawi wasaamic uu ku magacaabay ayb kutub fara badanna waa leeyahay khadiib lbaqdaadi ilaa culummadu ay yiraahdeen dadkii ka dambeeyey dhammaan kutubta khadiib ayay ciyaal u yihiin oo ay u baahan yihiin l'anna nooc ma jiro min anwaaci alxadiid ilaa waxuu ka alifay khadiib albaqdaadi aada u kutubo badan yahay weliba xadiid mudrajku wax ka qoray wax badanoo wax ka qoray kutub badan mutafiqe muftariqo wax ka qoray mutashaabihoo wax ka qoray yani asmaada oo markaa tashaabuha iyo waxaas lebu wax ka qoray waa badan yihiin marka waxa u qoray washtarada wuxuu shardiyey alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu shardiyey ay fiihi marfuuca dhexdiisa wuxuu ku shardiyey rafca saaxibi saxaabi koryeelidiisa isaga wuxuu yidhi saxaabi waa inuu kor yeelo nebiga oo u tiiriye xadiidka bis oo marka tii hore marka marfuucnimada waa ogol yahay khaiib laakiin muxuu ku daray cidda rafcinayso an yakuuna araaficu saxaabiyan ninka kor yeelaayo nebiga u kor yeelaya laabudda inuu saxaabi ahaado qowl labaad waa kaas qowl wuxuu leeyay marfuuc waa wixii nebiga loo tiiriyo waa qowl qowlka labaadna khadiibulbaqdaadi baa wato waa in nebigana loo tiiriyo saxaabina uu tiiriyaa ayb waman yuqaabilhu bidi lirsaali faqad canaa bidaka da tisaali waman qofkii yuqaabilhu yuqaabil ku muqaabaleeyo hu marfuuca ka horjeediya bidil irsaali irsaalka kan u saaxiibka ah faqad canaa wuxuu ula jeedaa bidaaka kaagaasi bidaaka lafdi macnaa lafdigaa wuxuu kala jeedaa da tisaalin marfuucnimada wuxuu kala jeedaa mutasil unbuu kaas ka wadaa waay macnaa beytkan damba marka wuxuu sheegayaa marfuuca qofka ku muqaabaleeyo oo ka hor keeno irsaal soo ugu muqaabalayna maalan wuxuu leeyahay rafacahu fulaanun wa arsalahu fulaanun waa iska horjeediisoo ma arki rafacahu fulaan hebel waa kor yeele wa arsalahu fulaanun hebelna waa irsaaliyey irsaalkii iyo muxuu iska soo horjeediyey iyo iyo rafcigii rafcigu muxuu ka wadaa markan itisaal ka wadaa kaas marka rafcigu itisaalow ka wadaa buu ku leeyahay ayb waman yuqaabil qofkii ka horjeediyo hu marfuuci bidil irsaali irsaalka u saaxiibka ah qofkii ka horjeediyey faqad canaa wuxuu u jeedaa bidaaka kaaga bidaaka lafdi lafdiga wuxuu kala jeedaa da itisaalin lafdiga marfuuca uu sheegaayo wuxuu kala jeedaa da itisaali itisaalku u saaxiiba yacni mutasilkii buu kala jeedaa oo markaa marfuuciibu wuxuu ka dhigayaa almutasilu ila اnabiy sal l slam xadiidka mutasilka oo ilaa nebiga marka xiriiro iyou kala jeeda ayb halkaas marka marfuuciibuu uga baxay marfuucu dabcan waxyaaba marka laba u qeybsamaa marfuuc tasriixan iyo marfuucun xukman marfuuc tasriixan waa marka qofku inuu yidhaha qaala rasuulu llahi sal l slam ra-aytu nabiya sal l slam yafcalu kada wakada fucila cinda الnabiyi sal l slm nebiga agtiisa waxaa lagu sameeyey kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama kada wakadaa buu ahaa nebigu wahaakada wixii sidaas u cad marfuuc tasriixan marfuucun xukmanna waa jiraa mid aan aada u caddayn in nebiga loo tiirinayo laakiin ku xukun ah kaas wixii la tasriixiyo ku xugunya kaas marka wuu keeni doonaa waxaa ka mid a min asunnati kadaa inuu saxaabigu yiraahdo waxaa ka mid a yarwiihi can abi hurayrata yarwiihi an anasin yanmiihi can anasin riwaayatan can abi hurayrata qaala qaala wax rasuul ma sheegayo qaala qaala taabicigii baa wuxuu yidhi can abi hurayrata qaala qaala sababu saxaabi baa wuxuu ka warrama aayad sababunuzuulkeeda kuwaasoo dhan marka iyagu waxa ay yihiin waxaa la yidhaha marfuuc xukman waa imaan doonaan ayaga halkan marka intaa un inaad fahamto marfuucun labadaa u qaybsamo xugun ana kii tasriixa sariixa ah waa kana kan xugunkana waa soo socdaa waaye walidaalika kutubta xadiidka markaad akhrisanayso marfuuc rafacahu fulaanun wa awqafahu fulaanun ayaa soo noqnoqonaya waa inaad kala garan kartaa mawquuf iyo marfuuc waa musalaxa almusnadu dabadeed marka musnadkiiba u galayaa wاlmusnadu اlmarfuucu aw maa qad wusil low maca waqfin wahwa fi hada yaqil wاthaaliثu rafcu maca alwasli maca shardun bihi اlxaakimu fiihi qaطaca musnadku marka saddex qowl oo lagu saddex tacriif ayuu sheegi doonaa kan xooga badanna waa sheegeynaa insha allah wاlmusnadu musnadku almarfuucu waaye qowl waaye kaas marka wاlmusnadu musnadku almarfuucu waaye kii nebiga loo kor yeelay xadiidka nebiga loo tiiriya waa weeyaan musnadku qowlkan marka waa qowl ibnu cabdilbar muqadamada tamhiidka ayuuna sidaa ku yidhi ibnu cabdilbar agtiisa marka almarfuucu waalmutasilu sawaaun yani waxaan ujeedaa afan afan saa maaha ibnu cabdilbar agtiisa isaga musnadka waa wixii marfuuca waa sawaaun itasala aw inqaaca ama ha xiriiro ama ha go-naado sanadkiisu isaga marka tacriifka ibnu cabdilbar fahm wuxuu leeyahay almusnadu huwa almarfuucu waay ama mutasil ha ahaado sanadka lagu gaaraayo nebiga sal ll ly slam ama yownan ahaanin ayb hada qowl bni cabdilbar ow amase maa xadiid waayo qad wusila la xiriiriyey maa xadiid waayo qad wusila la xiriiriyey halkanna marka tacriifkanna waa maxay tacriifkan waa khadiib ulbaqdaadi ba isagana wato oo wuxuu leeyahay almusnadu huwa almutasilu khadiibna marka muxuu leeyahy musnad waa mutasil bis meeshuu raba ha gaaro ama nebiga marfuuc inuu noqdaa shardi maaha agtiisa khadiib agtiisa ama nebiga ha gaaro saxaabiga ha ku ekaado taabici ha ku ekaado waa kaas waayahay marka ibn cabdilbar wuxuu leeyahy almusnadu huwa almarfuucu khadiibna almusnadu huwa almutasilu wixii sanadkiisu xiriiro ilaa muntahaahu ilaa meesha uu ku dhammaanayo ow amase maa waayo musnadku qad wusila la xiriiriyey sanadkiisa low maa low maca waqfin low maca waqfin waqfi la jirkiisba yani haba ahaaba waqfi yani waqfi muxuu ka wadaa marka saxaabigaba ha lagu joojiyo haddii la rabo marba haddii sanadku mutasil yahay waa un eh, muslim wa huwa isagu fii haadaa kan dhexdiisa ishaarada xaggee u laabanee low maca waqfin mawquuf in lagu idlaaqo musnad yaqilu waa yaraanaa waa kala badan yihiino marfuuca musnadka ku badan in lagu sheego mawquuf in musnad lagu sheego waa yahay musnad laak waa yar tahay in lagu idlaaqaa yar oo intaas un meeshanna waxa uu ku sheegay qowlulkhadiib marka kaas marka low maca waqfin low kana alwaslu maca waqfin wlmusnadu musnadku almarfuucu marfuuci ow amase maa xadiid waayo qad wusila la xiriiriyey low maca waqfin low kaana alwaslu wasligu haba ahaado maca waqfin waqfi mid la jira haba ahaado oo mawquufa saxaabiga ku egba haba ahaado ama saxaabigii qeyrkiisa wa huwa isagu marka musnadku fii haadaa kan dhexdiisa fii haadaa marka yani mawquuf mawquufka dhexdiisa yaqilu waa ku yaraana in musnad lagu idlaaqo waa la gartaan u labadaas mar wahaaliu qowlka saddexaad laba qowlood awal haysatee wathaaliu kan saddexaad qowlka saddexaad arrafcu waaye waa rafcu marfuuc waa in nabiga koryeelid waaye musnadku in nebigii loo koryeelo macal alwaslina lala qabo mutasilnimo xiriir lala qabo yacnii nebigana la gaaro sanad mutasilana lagu gaaro wthaalidu kan saddexaad alrafcu rafci weeyaan maca alwasli wasli lala qabo macna iyagoo wada xaalayin kuwa wada jiro rafcigii iyo wasligii oo wada jiro ayaa waxaa laysku ayaa waxaa la dhahaa muslim shardun shardi huwa isagu shardun shardi weeyaan bihi isaga loo shardinayo alxaakimu xaakim qadaca fiihi qadaca wuu gooyey kaas fiihi filmusnadi musnadka dhexdiisuu ku gooyey musnadkii dhexdiisii ayuu xaakim ku gooyey arrintaas shardigaan yacni in itisaal loo shardiyo rafciga itisaal in la shardiyo waa gooyey xaakim waaya marka musnadku saddex qowl baa marka meeshaan nooga soo baxdo marfuuc waayo in la yidhaha iyadoo laga indhanlaabaayo itisaal iyo inqiaac itisaal waa ka indhanlaabe waa ibnu cabdilbar midda oo wato in la yidhaha waa mutasil bis rafci ma fiirinaysa sawaaun yacni kaana marfuucan am hayrahu ha fiirinin iyo in labadaas shardi ay u wadato laysku daro rafcigii iyo itisaalkii in laysu geeyo oo labadooda wada jiraa musnad la yidhaahdaa in la dhaho oo markaa kan dambe waxaa wato xaakim isagaasaana marka xoog badan isagaa xoog badan laakiin ibnu xajar waa taxriiriyey arrinkan nushadana waa ku taxriiriyey nuk anukat calaa kitaab ibni salaaxna waa ku taxriiriyey xadiidka musnad lagu magacaabayo wuxuu yidhi nushada wuxuu ku yidhi maa yani musnadku wuxuu yidhi rafcu saxaabiy marfuucu saxaabiyin marfuucu صaxaabiyin ظaahiruhu اlاtisaalu marfuucu صaxaabiyin ظaahiruhu اlitisaalu ama marfuucu صaxaabiyin bisanadin ظaahiruhu اlاtisaal saxaabi waxa uu nebiga u kor yeelo sanadna uu ugu kor yeelo sida ka muuqata mutasil ah daahirkiisu mutasil xaggaas nusahaha saasuu ku yidhi kitaabkan anukat calaa kitaab ibni salaaxna wuxuu yidhi maa adaafahu musnadku waxaa weeyaan buu yidhi xadiidka ou u idaafeeyo ou tiiriyo man samica annabiya sala allahu calayhi wasalama qof nebiga ka maqlay yacnii qof nebiga wax ka maqlay waxa uu tiiriyo ilayhi nabiyi ou u tiiriyo bisanadinna uu ugu tiiriyo daahiruhu litisaal labada cibaara waa isku dhow yihiin maa adaafahu man samica annabiya sala allahu calayhi wasalama ilayhi bisanadin daahiruhu اlاtiصaal anukat calaa kitaabi insan tacriifkan marka quyudaaduu leeyahay qabo quyudaadkiisa ma adaafahu man samica maa adaafahu man samica markuu yihi maxaa baxaayo qof aan nebiga ka maqlin waxa uu nebiga u tiiriyo musnad lama dhaho ma fahamteen xagga dhigkaas man samica lafteeda diqaa ku jirto qofkii nebiga ka maqlayaa la yidhi saxaabi lama dhihin saxaabi lama dhihin ogow waxaa laga yaabaa inaa istiraahdo oo qofka nebiga ka maqlaaya xadiid saxaabi un sow maaha may shardi maaha waxaa dhici karta isagoo gaal ah inuu nebiga ka maqlay ounan islaamin markuu nebiga dhintay kabacdi ou soo islaamay ninkaas saxaabi ma la dhihi karaa maaha saxaabi waa nebigii hadda isagoo gaal ah oo ogow ninkanoo gaal ah ayaa nebigu ka maqlay xadiiduu ka maqlay ma islaamin markuu nebiga dhintay kadib uu islaamay ninkaas waa ku dhaboobaa man samica annabiya sala allahu calayh wasalam laakiin saxaabinimo kuma dhaboobayo marka in la yidhaaha xataa wuxuu diidaa ibnu xajar eh, waxaad moodaa meeshaas xoogaa yar inay iskhilaafsan yihiin nushada warka ku yaalay kan nushada wuxuu ku yidhi marfuucu saxaabiyi xagga saxaabiyu carabaaday meeshaanna wuxuu yidhi xoogaa saxaabigu inuu ka caamsan yahay uu sheegay oo marka wuxuu leeyahy saxaabi iyo qof aan saxaabi ahayn laakiin nebiga ka maqlay haba ahaada haddii la rabo bisanadin inuu nebiga ku gaarsiiyo oo ugu tiiriyo sanad bisanadin markii la yidhi maxaa baxay sanad la-aan inaa nebiga wax loo tiiriyo haddaa hadda adigu tiraa qaala rasuulullah iska dhahda sanadkiyaa kaa maqan maarka ma noqonaayo mucallaqii iyo waxaasoo dhan musnad maaha halkaasay ku baxayo daahiruhu litisaaluna maxaa baxaayo wixii daahirkiisu itisaal uu yahay waxaa ka baxaayo wixii inqitaaciisu muuqdo musnad lama dhahaayo maxaa kuu soo gelaya laakiin wixii inqiaaciisu ou khafi yahay inqiaaca marka la joogo jeli iyo khafiyaa loo qaybiyaa khafiga kee ahaa jira tadliiska cancanat lmudallis inqitaac khafi ah waa irsaalka khafiga ah waa u tegi doonaa waa inqiaac khafi ah inqidaaca jeliga ana waa laba aan isi soo gaarin inay wax kala wariyaan kaas nin walba u muuqdaa laakiin kuwan nin walbaa uma muuqdo marka meeshaas marka wuxuu rabaa ibnu xajar inuu yidhaha cancanatu lmudallis iyo irsaalka khafiga musnadka waa ku dhex jiraa musnadnima ma u diidayo wuxuuna yidhi saniicu yacni musanifii almasaaniidi culimada masaaniidda wax ka qortay ee aliftay saniicoodu wuxuu yahay axaadiidta mudalisiintu ay cancaneeyaan waa soo daraan musnad axmed waxaad ka helaya axaadiid mucancana ah soomarka yani musnad tacriifka ugu fiican kaas ama waxaad tiraa marfuucu saxaabiyin bisanadin daahiruhu litisaal saxaabi waxa uu rafciyo nebiga uu u koryeelo ouna ugu kor yeelo sanad daahirkiisu mutasil ah daahirka bisaad raacay adiga hoos ma u daadegaysa ama inaad tiraa maa adaafahu man samica anabiya sal l slam ilayhi bisanadin daahiruhu litisaal ibnu xajar wuxuu yihi warka xaakimna sidaasba waayu xataa warka xaakim oo warka xaakim marka kalaamu alxaakim wuxuu ku yaal macrifatu anwaaci culuumi alxadiid oo wuxuu yidhi isagu xaakim wاlmusnadu maa rawaahu اlmuxadiثu can shaykhin yadharu samaacuhu minhu laysa yaxtamiluhu wakadalika samaacu shaykhihi min shaykhihi mutasila ilaa saxaabiyin mashhuurin ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam isaga laftiisa marka daahiruhu litisaal waarkiisu waa ka muuqdaa oo wuxuu yidhi yadharu samaacuhu yadharu samaacuhu marka ibnu xajar wuxuu yidhi markii hore tacriifka ibnu xajar anaa waxaan ku keenay buu yidhi tafaquh markii dambena waxaan arkay warka xaakimba inuu sidaas yahay isagaa intuu waad u dhuuxay oo sidaas keenay kadib wuxuu arkay hadalka xaakim inuuba sidaas yahay meeshaas marka musnadkiina macnihiisu marka waa saas ha isku qaldin marka musnad marka kutubta laga hadlaayo kitaabada masaaniidda maxaa la dhahaa marka laga hadlayo iyo xadiid musnada marka laga hadlaa labay keliyihin kitaab waa sheegnaan fila hadda kahor waayahay marka musnadku saddexdaa qowl baa ku jirta kan saddexaad baana xoog badan marka kan saddexaad maahan inuu u dambeysiiye lidacfihi maahane liquwatihi buu gadaal kugu reebay kan kugu dambeeyo dihnigaaga u dambeeyo si uu u noqdo waayahay almutasilu walmawsuulu mutasil iyo mawsuul ayuu gelaa waa isku mid mutasil waa la yidhaha mawsuulna waa la dhahaa mu'tasilna waa la yidhaha muctasil waa luqatu shaafici alimaamu shaafici luqadiisi wain tasil bisanadin manquula fasamihi mutasila mawsuula sawaء ilmawquufu wاlmarfuucu walam yarow an yadkula almaqduucu wain tasil haddaad xiriiriso bisanadin sanad aad ku xiriiriso manquulan ku la soo naqlinayo fasamii ku magacaw hi sanadka ku magacaw muttasilan ku magacaw muttasil dheh mawsuulan ku magacaw ayb ayb waintasil bisanadin manquulan buu yihi manquulan marka maxaa ka fahmaya bigadi nadari can can aladii yunqalu canhu kan laga soo naqlinaayo warkan laga sheegaya ha fiirinin ayb wuxuu noqon karaa nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabiyu noqon karaa taabici buu noqon karaa man duuna taabici buu iska noqon karaa calaa kullin mutasilku marka mutasilku waa sanadka ha xiriiro bis ayb matasala sanaduhu ilaa muntahaahu waxay sanadkiisu ou xiriiro ilaa muntahaahu laga gaaro ilaa halka uu ku dhammaanayo halkaas marka waxay noqon kartaa nebiga saxaabi wain tasil haddaad xiriiriso manquulan haddaad xiriiriso ku lasoo naqlinayo wax lasoo warinayo haddaad xidhiiriso bisanadin aad ku xidhiiriso sanad fasami ku magacaw hi sanadka mutasilan ku magacaawo mutasil e mawsuulan eh sawaaun waxaa isku mida almawquufu mawquufkii iyo walmarfuucu waa isku mid mawquufkii marfuuc walam yarow ma aynan arkin walam yarow ma aynan arkin an yadkula inuu galo almaqduucu maqduuca inuu soo gala ma aynan arkin maqduuca waa kalaamka taabiciga yani hadalka taabicigu inuu soo galo ma aynan arkin walam yarow ma aynan arkin an yadkula inuu soo galo almaqduucu yani mutasilka yani maqduucu inuu mutasilka soo galo ma aynan arkin marka qowlkani marka wuxuu leeyahay maqduucu dabcan waa qowlu taabici sababta marka maqduuca ay u soo gelin waayeen mutasilku maxay tahay culimadu waxay yidhaahdeen litanaafuri lafdayhimaa xoogaa labada lafdi ayaa luqa ahaan kala boodsan leanna maqduuc maxaa laga fahmaa wax go-an soo maha mutasilna maxaa laga fahmaa wax xiriiraa laga fahmaa haddii marka maqduuci waa mutasil la yidhaahdo oo mutasil maqduuc ahaa jira haddii la yidhaahdo laba shay oo kala duwan in la jamcinayo dadka qaar ay moodi karaan waa un intaas macam ayb laakiin markaan lagu leeyahay maqduucu yacni ma aynan arkin inuu soo gelayo mutasilku waa cinda aliطlaaq ayuusa soo gelayn ama cinda taqyiid waa ogol yahay haddii la qeydayo falaa ba'sa oo sida lagu qeydaa waa maxay in la yidhaha mutasilun ilaa saciid ibni اlmusayab hada xadiiثun mutasil ah, khabarun mutasilun ilaa saciid ibni اlmusayab ama wuxuu leeyahy khabarun mutasilun ilaa maalikin khabarun mutasilun ilaa zuhriy mar haddii la qeydaayo oo si gaar ah marka la magac dhabayo taabiciga ama cidda ka hooseyso markaas dhib ma laha ee cinda aliطlaaq intaad hadal sanad intaad muntasila keento oo aad gaarto naafic kalaamkiisa aada sheegto ama aada gaarto saalim kalaamuhu aad sheegto inaad tiraahdid mutasilun ood idlaaqduu diidaa taas waay midda ummadii la diidaayo laakiin maynan arkin litanaafuri lafdayn wain tasil haddaad xiriiriso manquulan ku wax lasoo guurinayo manquul bisanadin sanad aad ku xiriiriso fasamihi ku magacow sanadkaa mutasilan mawsuulan ku magacaw sawaa-un waxaa isku jin ah oo isku mid ah fii daalika kaagaas marba haddii isnaadku uu xiriiray almawquufu iyo walmarfuucu waa jin isku mid mawquufkai marfuuca walam yarow ma aynan arkin an yadkula inuu galo almaqduucu maqduucu inuu soo galo mutasilka dhexdiisa cinda aliطlaaq ma aynan arkin bililaaqahay sababtuna waa litanaafuri lafdayn waay waayahay almawquufu wasami bilmawquufi maa qasartahu bisaaxibin wasalta aw qaطactahu wa bacdu ahli اlfiqhi samaahu اlahar wain taqif bigayrihi qayid tabar wasami wuxuu yidhi ku magacaaw bilmowquufi mowquuf ku magacaaw maa xadiidkii qasartahu aada ku koobto ku gaabiso bisaaxibin saxaabi waxaad ku gaabiso wixii saxaabi aad ku koobtood ku gaabiso maxaad ku tilmaamaysaa mowquuf ayaad ku magacaabay wasalta xidhiirisayaa aw qatactahu ama goysayaa sanadkiisa yacnii sanadku ha kuu xidhiiro ama munqadic ha kuu ahaado waxbaha kaas isku shidayni marba haddaad yacnii sanad mutasila ama sanad munqadica ku warisayaa marba haddaad saxaabigii aada ku joojinaysid mowquuf dheh wa bacdu ahli lfiqhi ahlu fiqhigii qaarkood samaa wuxuu ku magacaabay huwa mowquufka al ahar ahar bay ku magacaabeen waxay yidhahdeen wixii nebiga laga wariyana waa xadiid wixii saxaabiga laga wariyey iyo man duunahuna waa aharay dheheen ayb laakiin tacribiirka aimmadii eh, xadiidka eh, ahar marka la yidhaahdo labadaba waa shamlina xadiidka nebigana waa ahar kanna waa ahar wain taqif haddii aada joojiso bigayrihi gayrkiisa haddaad ku joojiso oo bigayri saaxibi waay saaxibka kan ka sokeeya taabicigaad ku joojisay maalan qayid markaas qeyd oo waxaad tiraa mawquufun calaa saciid bn اlmusayab mawquufun cala الzuhriyi markaa iska qeyd marka mawquufkii biictibaari iطlaaqihi marka la ilaaqay iطlaaqiisa markaan fiirinayno saxaabiga wax lagu joojiyo haddii la qeydaya laakiin man duuna saxaabi warkiisa waa iska dhihi kartaa mawquuf laakiin waad qeydaysaa waa in taqif haddaad ku joojinaysid bigayrihi saxaabiga keyrkii haddaad ku joojinaysid qayid iska qeyd tabara waad baarin waad ixsaan falaysaa marka yani waad wanaajinaysaa saas u ka wadaa way nusaqa dhammaan marka tabara bay qorayaan hal nusqa waxay qorayaan bitaabicin waxaan ujeedaa bigayrihiga wain taqif bitaabicin kuwaa qoraya haddaad taabici ku joogsanaysid qayd qeyd marka tabara waad wanaag samaynaysaa ayb intaana marka waa mawquufkii mawquufkii marka de xukunkiisu muxuu yahay daliil ma la ixtijaaji karaa ma la xujaysan karaa mase lama xujaysan karo mowduuciisa usuululfiqiga waay mowduucu horta asa aslan waa usuulka daliil ma ma usuubadaa mase uma suubada halkaas uu leeyahay halkan ma laha walidaalika qofku marka fanni fanni uga maarmi maayo musطalaxiina waa u baahan yahay usuulkiina waa u baahan yahay funuuntii marka waa hadduu kaas ka gaabiyo usuulka qusuurkiisu naqsiya u keena hadduu kaas ku dheereeyo kan ka gaabiyana baabka oo marka laga hadlaayo usuulku adiladu ka hadlaayo adilada markuu ka hadlaayo baabul akhbaar akhbaarta nebiga marka laga hadlaayo waa ku dhex dhumaa leanna ayaguna meelay ka baxfinayaan mustalaxuna meeluu ka baxfinaya qofkii labada jamciyaa marka fahamkiisu waa fiicnaana almaqduucu maqduuci wasami bilmaqduuci qowla taabici waficlahu waqad ra'aa lishaafici tacbiirahu bihi can ilmunqaici qultu wacaksuhu isilaaxu lbardaci wasami ku magacaw bilmaqduuci maqduuc ku magacaw qowla taabiciyi taabiciga qowlkiisa maqduuc dheh saxaabi qowlkiisa waxaa la dhahayey iyo ficilkiisa mowquuf nebigana maxaa la dhahayay marfuuc soo maa taabiciga maqduuc ku magacaawey qowlkiisa wa ficlahu iyo ficilkiisaba maqduuc dheh waqad ra'aa wuxuu arkay ibnu salaax lishaaficiyi shaafici wuxuu u arkay tacbiirahu cabiritaankiisa shaafici uu cabiraayo bihi bilmaqduuci maqduuci uu ka cabiraayo canilmunqaici munqaic xaggi yani uu ka cabiraayo ayb munqaici maqduuc buu ka cabiraa tacbiirahu canilmunqaici y wuxuu kaga cabirayaa bihi bilmaqduuci buu ku cabiraa oo shaafici marka wuxuu leeyahay tacbiir munqaici buu wuxuu yidhaha maqduuc hada xadiidun maqduucun buu leeyahay munqaicun uuna ka wadaa waayahay marka munqaicu waa aladii lam yatasil isnaaduhu buu maqduuc dhahayaa shaafici qultu waxaan idhi buu yidhi marka ciraaqi wa cagsuhu cagsigiisana isilaaxu lbardaci bardaci isilaaxiisana abu axmed bnu haaruun albardiji ayaa layihaha ayb bardacana waa beled azerbajaan ku taallo azerbajaan bay ku taallaa bardiija iyo bardacahna afar iyo toban farsakh baa u dhaxayso isaga marka cagsiga waa maxay la sheegaya isagu munqatica ayuu wuxuu yidhaahdaa qowlu taabici wa munqatic dhaha si shaafici cagsiga iskuma shaafici munqaطicii ayuu wuxuu leeyahay maqduucu ka cabiraa bardiijina maqduucii ayuu wuxuu ka cabiraa munqaطic qowlu taabici wuxuu leeyahay hada xadiiثu munqaطic waxuuna ka wadaa waa qowl taabici waa intaas wasami ku magacow bilmaqduuci maqduuc dheh qowla taabici taabiciga qowlkiisa wa iyo ficilkiisa waqad ra'aa ibnu salaax wuxuu arkay ficil haddii la sheego faacilkiisana eh, yani markaa maxduuf noqdo waa un ibnu salax waqad ra'a ibnu salax wuxuu arkay lishaaficiyi shaafici wuxuu u arkay tacbiirahu cabiritaankiisa can ilmunqaici munqaica xaggiisa uu ka cabiro bihi bilmaqduuci uu ku cabiro shaafici cabiridiisa bihi bilmaqduuci buu adeegsanayaa macnaha waa uu ku cabirayaa can ilmunqaici munqaic xaggiisa uga cabiraa qultu waxaan yidhi buu yidhi wacagsuhu cagsigiisana isilaaxun waa isilaax wacagsuhu cagsigiisana isilaaxu albardaciy waa isilaaxu abi bakr axmed bni haaruun albardiijiy wayuqaalu albardaciy hada <coughs> aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi